رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cidwaana ilaa cala aldaalimiin wa usalii wa usalimu calaa nabiyina muxamed wa calaa aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin weli riyaad saalixiin ayaan ku jirnaa iyo baabkii fadliga ama wanaagga baahida markaa ku jirtay wa can jaabir jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canh ama radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi innaa anagu kunnaa waxaan ahayn innaa anagu kunnaa waxaan ahayn buu yidhi jaabir radia allaahu canh yowma alkhandaqi maalintii khandaq dhufayskii la qoday ayaa khandaq la yidhaahdaa waa dagaalkii axsaabe naxxiru kuwa khandaqa qoda godkaan markaa qodaynay duulaankii axsaab markii meel kasta laga yimid isbahaysatanay inay dhib gaarsiiyaan muslimiinta salmaan alfarisi tuu yidhi markay adowgu saadna uga tiro badan yihiin jaanib kastana ay ka yimaadaan god baanu qodan jirnay rasuulkii allah kiibaa lagu dhaqaaqay jaabir baa ka hadlaya innaa kunnaa yowma alkhandaqi naxfiru kuwa godka qoda ayaanu ahayn ayuu yidhi facaradat waxaa nagu soo gudubtatay oo nagu soo banbaxday kudyatun gawaan gawaan baa nagu soo baxaysaan dhulka u qodaynay oo aan dhulka oo khandaqa aanu qodaynay yaa gawaan aan yahnay shadiida oo daran shadiidatun ee markaa daran ayuu yidhi kudiyatun shadiidatun fa jaa-uu waxay u yimaadeen saxaabadii ila alnebiy nebigay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalama faqaaluu waxay yidhaahdeen haadihi midani kudyatun waa gawaan caradat fi lkhandaqi ku soo banbaxday khandaqii saan khandaqa iyo dhufayska iyo godka u qodaynay gawaankan baa soo baxay fa qaala rasuulku wuxuu yidhi ana naasilun anaa zuulinaya anigaa meesha ka qaadayee zuulinaya humma ka bacdi qaama waa istaagay nebiga wa batnuhu calooshiisuna macsuubun ay tahay tii ku xiran bixajarin dhagax dhagax ayaa ku xiran rasuulka calooshiisa sala allahu calayhi wasalam nebiga calooshiisa ay dhagax ku xiran ayuu u istaagay riwaayadaha qaarkood waxay leeyihiin kor ayuu u qaaday micwalkii iyo garweyntii intuu kor saa u qaaday ayaan aragnay calooshiisii oo dhagax ku xiran wuu ku dhuftay markaasay waxay noqotay sidii bacaad oo kale bacaad shub mahaya oo kale ayay markaa noqotay saasay markaa noqotay walabithnaa waanu nagaanay halaaata ayaamin saddex maalmood ayaan joognay laa naduuqu anagoonan dhadhaminin dawaaqan wax la dhadhamiyo dawaaqa wuxuu kula jeedaa acaam raashin la cuno anagoonan dhadhaminin faakhada annabiy nebigu wuxuu qaatay sala allahu calayhi wasalam almicwala garweyntii buu qaatay kaska ama shayga dhulka looga shaqeeyo ee dhulka lagu qodo ayuu qaatay fadaraba waa uu ku dhuftay facada waxay noqotay kafiitan bacaad ahiida ow ahyama shubmahaya waa isku macna bacaad marka saa loo qaado saa loo shubo sida sokorta oo kale shubmahayo oo kale saasay markaa noqotay faqultu waxaan idhi waa jaabira yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo idan lii ifasax rasuulkii ilaahayow isti'daan isii oo ifasax ila albeyti guriga inaan aadaan raba waayo jaabir markaa rasuulku baahi buu ku arkay calooshiisa dhagaxa ku xiran sala allahu calayhi wasalam tiisa ka fakari maaya jaabir laftigiisa wuu baahan yahay tii nebiguu ka fakarayaa sala allahu calayhi wasalam tii rasuulkuu markaa ka fakarayaa yaa rasuula allah da'lii i'dan lii ii fasax ila albeyti guriga wuu fasaxay nebiga gurigiisii ayuu aaday jaabir faqultu liimra'atii naagtaydaa waxaan ku idhi ra'aytu alnebiy nebigaan arkay sala allahu calayhi wasalam shay-an shay ayaan ku arkay ma fii daalika sabrun aan lagu sabri karin nebigii oo gaajaysan waxaan sabri karna ma aha waxaan u adkaysan karna ma aha rasuulkii ilaahay ayaan shay ku soo arkay maa fii daalika sabrun wax lagu sabro aan ahayn ee fa cindaki shaayin wax ma haysaa cunta ma haysaa oo guriga wax ma yaalaa xaaskiisii buu ku yidhi fa waxay tiri cindii shaciirun waxoogaa shaciir ah baa taala nabi ah ayaa yaala wa canaaqun waxar boodgal ah amase waxar ee yarna way joogtaa waa canaaqun canaaq waa waxarta yare aan daaqsiinta aadin ee guriga joogta boodgalna waa la yidhaahdaa canaaq ayaa markaa joogta waa midda guriga u dulmatee aan ariga markaa raacin fadabaxtu alcanaaqa waxartii baan gowracay buu yidhi waxartii ayaa markaa la qalay oo jaabir uu qalay wataxan watax ee wataxamtu ashaciira gabadhiina shaacirtii way shiiday xataa jacalnaa ilaa aan yeelnay allaxma hilibkii fi lburmati dheriga aan ku shubnay hilibkii waxarta yariista ahaa inta la googooyey ayaa dheri lagu shubay hilibkeedii shaciirtii yareedna waan shiidnay humma nabiya nebigii baan u imi waalcajiib xajinkii qad inkasara waalburmatu bayna alafaaqi eesaa xaaladdu ay watay tahay macnaha uma ji'tu waxaan u imid annabiy nebiga ayaan u imid sala allahu calayhi wasalam macnaha fadabaxtu alcanaaha waxartii ayaan gowracay wataxantu waxaan shiiday ashaciira xataa jacalna allaxna ilaa hilibkii aan ku shubnay oon yeelnay fi lburmati dherigii uma ji'tu nnabiy kadibna nebigii baan ku imid waalcajiinu cajiinkiina qadinkasara la shiiday macnaha qadinkasar waxaa laga wadaa laan wuu jilcay radda buu noqday waxaa suuragal u ah in la cajiiniyo in la cajiiniyo oo la muufeeyo qadinkasara uu qamiiray ee haddii kale waalqurmatu dharigii hilibka ku jirayna bayna alqataafi ataafiyada aan markaa saarnay ataafyada waxaa la yidhaahdaa saddexda dhagax ee inta geesaha la dhigdhigo dabka dhexda loogu shido kadibna digsiga la saaro meelaha allabariga iyo meelaha amuurtu ay ka jirtaa inta badan loo isticmaalaa saddex dhagax baa lasoo soo qaadayaa saasaa markaa loo dhiga marka loo dhigo yaa dhexda lagu shirayaa dabka burjikada ma aha oo dhulka iyo wax noocaasa loo isticmaalaa markaasi dherigaa la saaraa ama digsigaa la saaraa ama jelmaddaa la saaraa xaaladdu waa sida oo digsigu hadduu weyn dhagxaantaa la kala fogeeyaa jelmad yar hadday tahayna waa laysku soo dhadhoweeyaa say noqotaba afaafida taasaa markaa loola jeedaa qad kaadad waxays hilibkii waxaanu saarnay burjikadii korkeedii saddexdii dhagax wuxuuna u dhowaaday inuu markaa bislaado fa qultu waxaan ku idhi rasuulkii allah waxaan ku idhi tucaynu lii cunto yar oo ii sugnaatay aniga ayaa jirtaa rasuulkii allow raashin yar baa jira faqum istaag anta adiga yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow rajulun iyo nin aw rajulaani ama laba nin adi ii hal nin ama adi ii laba nin soo baxa wax yar oo cunto ah wacay macnaha wax yar oo raashin ah ayaa markaa jiray qaala wuxuu yihi rasuulka kamhuu ii tilmaamba waa meeqa meeqa camal waayo raashinka fadakartu lahu waan u sheegay waxar yar oo boodgal ah waxar yar oo guri joog ah iyo kistoo yar oo shaciir ah waaye faqaala rasuulku wuxuu yidhi kafiirun tayibun waa fara badan yahay waana fiican yihiin qul lahaa ku dheh gabadha waa xaaskaagee laa tansiq ilburmata dheriga yaan la bixini macnaha yaan la dejini wala alkhubsa iyo muufadana min atanuuri jika muufadayaan lagu dhejinin saa markaa u sheeg waxaad u sheegtaa ee gabadha inaan dheriga waxba laga soo bixinin ama aan dhulka la dhigin waxaad kaloo u sheegtaa cajinka inaan la muufaynin oo tinaarka lagu dhejinin xataa aatiya ilaa aan imaado anaa imaanaya buu dhahay nebiga yaan la taabanin cajin ha u ahaado dherigana dabkaysa ha saarnaado waxba ha ku samaynina ilaa aan imaado faqaala rasuulku wuxuu yidhi quumuu warna keena waa wixii meesha qodahayay intii khandaqa qodaysay oo muhaajiriin iyo ansaar ah yuu nebigu u yeeray sala allahu calayh wasalam quumuu kacaduu yidhi soo istaaga qaama almuhaajiruuna walansaar muhaajiriintii ansaartii oo dhan baa soo istaagtay fa dakhaltu waxaan u soo galay jaabir baa hadal ka wataa calayhaa gabadhii korkeeda in ayagoo soo socdaan nebiga iyo saxaabaduu u yeedhay jidkii ku soo jiraan asagaa ka soo hormaray jaabir oo guriguu soo galay fa dakhaltu calayha xaaskayga dusheedaan u soo galay faqultu waxaan idhi wayxaki adiye wayxaki jaaa nabi nabigaa yimid sala allahu calayhi wasalam jaaa alnabiyu waalmuhaajiruuna waاlansaar i waman macahum intii mixigooda ah maxaa siiye dheriga wax yaroo hilibaa ku jira waa rubac ama muskiina waa waxar yariis ah cajiinkaada laba xaba muufi saddex xaba kama badna muhaajiriin iyo ansaar iyo nebi muxamed iyo intii mixigooda ahna way yimideena talakeen waay macnaha way xaki buu yidhi ilaahay ha kuu naxariista walaasheeyee dhibkaasaa yaala qaalad gabar caqli badan bay ahayd waxay tidhi hal sa'alaka maku weydiiyey rasuulku ma ku su'aalay oo cuntada meeqa waaye ma ku yidhi qultu waxaan idhi nacam haa waa i weydiiyey macnaha waxay kala hubsanaysaa waxaan ma wax nebiga sameeyeyba sala allahu caleyh wasalam nebigana inta badan waxii buu ku socdaa mase adaa soo baxa yidhi oo cuntadii uma sheegin miya ma ku su'aalay oo raashinka waa meeqaa ma ku yidhi qultu nacam haa qaala wuxuu yidhi marka udkhuluu soo gala dhib ma laytin marka haddiiba rasuulka uu ku weydiiyey oo aad u sheegtay raashinka yaraantiisa dhib malay u fasax qaala wuxuu yidhi udkhuluu soo gala walaa tadaacaduu walaa tadaacaduu hana isceriirinina barxaddan iyo qolkan iyo meelaha dhan wada fafariista fa jacala wuxuu gudogalay nebigu yaksir inuu jejebinahayo alqubsa kibistii muufada inuu jejebinahayo wayajcalu calayhi korkiisana uu yeelahayo allaxma hilibka macnaha muufadii marka la soo dejiyey xabad soo baxdaba wuu googoynayaa rasuulka kadibba intuu dheriga daro intuu ka soo bixiyo yuu muufada korkeedii ku shubayaa wayukhamiru alburmata waatanuur jika muufadii iyo dherigiina wuu daboolayaa rasuulka sal alla calah wasalam macnaha mar allaala marka xabad muufa laga soo bixiyo waa la daboolaa tinaarkii marka dheriga hal mar laga soo darana waa la daboolayaa waa goormee idaa akhada minhu markuu wax ka soo daraba markuu wax ka soo qaado wayuqaribu wuxuu u dhowaynahayey ilaa asxaabihi asxaabtiisa asxaabtiisa ayuu markaa u dhowaynahayay humma yansicu kadibna wuu ka siibahayay oo mar allaala markii ay cunaan way baxayaan haddana kuwo kalea loogu soo darayaa falam yazal ma uusan ka zuulin yaksiru inuu burburinayo muufaduu jejabinayo wayaqrifu uu dherigiina ka soo darayo hilibkii maraqa xataa shabicuu ilaa ay dhargeen wa baqiya minhu waxbaana ka soo haray xaggiisa markay dadkii oo dhan cuneen oo la wada dhargay hilibkii muufa meesha yaala weli fa qaala wuxuu dhahay kulii cun haadaa midka gabadhii buu ku yidhi intaan adiga cun kulii cun haadaa waa ahdi una hadiyey oo dariska u geegeey fa ina annaasa dadka asaabathum waxaa asiibtay majaacatun baahiye muttafaqun calayhi baahi baa dadka jirta oo waddankii baahi baa ka jirtee adigana in ka cun deriskana ugeey muttafaqun calayhi wa fii riwaaya qaala jaabir wuxuu yidhi lamaa xufira markii la qodahayay alkhandaqu dagaalka ee dufeeskii khandaqa ra'aytu waxaan ku arkay binnebiy nebiga khamasan baahi gaaja arkay buu yidhi fankafa'tu waan soo dusay oo waxaan u soo leexday ilaa imra'atii naagtayda waatuu fasax soo qaatay riwaayadda horaan ku soo marnay waan soo gadoomayo naagtaydii baan u imid waaye qultu waxaan ku idhi hal cindaki shay wax agtaada ma yaalaa usluubta loola hadlaya fiiri gabadhi naa wixii aaway iyo war baraka beelaya waxaa ma jirto hal cindaki shay shay agtaada ma yahay fa innii anigu ra'aytu waxaan ku soo arkay birasuuliillaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam khamasan shadiidan baahi daran rasuulka baahi adag ayaa markaa ku soo arkay fa akhrajat ilaya waxay ii soo bixisay jiraaban kiish fiihi uu ku jiro saacun koombo oo min shaciirin shaciir markaa ah waa bahalka madiga oo kale ah wax yar oo qamadi ah ayay ii soo bixisay walana waxaan lahayn oo guriga noo joogtay buhaymatun waxar daajinun yaroo boodgal ah ama guri joog ah fadabaxtuhaa anna tii baan qalay buu yidhi waxartii baan dhuundhabay oo aan qalay wataxanat way shiiday gabadhiina ashaciira shaciirtii iyo sareenkii bay shiiday fa faraqat fafaraqat ilaa faraa'ihi fafaraqat way faaruqday way dhammaystay cajiinka shiidintiisa ilaa faraaqii faraaqaygii iyo dhammayntaydii bay la dhammaysay isku mar baan dhammayna buu la jeedaa macnaha mar allaala markaan waxartii qaloon maqaarka ka fiiqoon yidibkii googooyey oo aan dhammeeyey iidana shaciirtii iyo shiiditaankii iyo cajinka samayntiisa caddeena wallaytu waan u jeestay oo waxaan aaday ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam hilibkii waa diyaar waa waxar yaray koomba cajiin ahaa la qasay oo meesha yaala la rabaa in la muufeeyo weli waxa lama samaynin rasuulkii baan soo aaday saan ugu soo yeedho gabadha caqligeeda fiiri faqaalad waxay tiri laa tafdaxnii war ha igu ceebaynin birasuuli illaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam io waman macahu inta micigiisa ah nebiga iyo dadka la jooga ha igu ceebaynin waayo dumarku waxay aad iyo aad uga dhintaan marti inta timaadaa raashinkuna ku yaraado waxay kaloo ka xumaadaa inuu raashinku sidii ay rabeen ama ay rabtay uu noqon waayo waxay leedahay ha igu fadeexayn hadda mardhaha berita waxbaa noo imaanaya dad marala maa dib u bay ku leedahay maxaa haysaa marka hore kan ma la keeni karaayo jikin ma la keeni karaayo casiir ma loo haddaa waxay waxoogaa u macnaha way ka xumaadaan sidoodaba waxa ay ka dhintaan waxay tahay dad yimaada mar allaala markay yimaadaanna haddana sidii la rabay loo martisoori waayo si kastay gabadha u dhib badan tahay maalintaa guntigay xidhataa maalintaa aad bay isu giigisaa saa darteed ayuu rasuulku waxay ku tiri ninkeedii nebiga ha nagu fadeexaynin nebiga ha igu ceebaynin iyo dadka la socdaa maxay ula jeedaa waxay ula jeedaa dhammaan ha soo wadin waayo raashinku wuu yar yahay wax badan lama hayno oo la siiyo saa darteed rasuulka iyo inta micigiisa ah ha igu ceebaynin fa ji'tuhu anna waanu imid rasuulkaan u imid fasaaraxtuhu waan ku siriyaystay dhibtaan ugu sheegoo waan ku qarsaday faqultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow dabaxnaa waxaan qalnay buhaymatun waxarlana lana annaga noo joogtay wataxanat waxay shiiday gabadhiina saacan koombo oo min shaciirin sareen ah fatacaala kaalay anta adi iyo wanafarun macaka in yakun kula socota nafar waa imisa waa koow ama labo ama saddex ha ka soo badini rasuulkii ilaahayo weliba kor uma qaadine wuu ku siriyeystay dhegtuu ugu sheegay si hoos ah buu ugu sheegay oo wuxuu yidhi rasuulkii allah waxar boodgal ah weliba marka buhimo la yidhaahdo waa dijaaj waa dooro oo kale ama digaagan oo kale wax yar bay ka weyn tahay mid boodgal ah waayo guri joog ah hooy gabadhiina saac iyo halkoodu shaciir wax saaqiyaan ee fatacaala anta fatacaala kaale anta wanafar adigii in yar oo maca ka micigaaga ah muxuu sameeyey rasuulka fasaaxa wuu qayliyey rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuu qayliyey muxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi yaa ahla alkhandaqi war ragga godka qodaayo inna jaabiran jaabir qad sanaca wuxuu sameeyey suqran zabyari buu noo sameeyey zabyar buu noo sameeyey buu dhahay sawriga gadaal buu noogu fasiri doonaa waa raashinka allabariga loo sameeyo ciyaalka waxay dhihi jireen zab baan soo maaha in badan baad dab aadeen saa darteed buu rasuulku intuu qayliye wuxuu yidhi yaa ahla alkhandaq ina jaabiran jaabir qad sanaca wuxuu sameeyey suqran zab buu sameeyey faxayhalaa bikum dhammaantiin soo baxa buu dhahay rasuulka sal allahu calayh wasalam allahu akbar soo baxa hal oo shaciira waaye waxar yar waaye kulli inta godka qodaysow soo wada baxa buu dhahay nebiga fa qaala alnabiyu nebigu wuxuu ku yidhi sal allah calay wasalam jaabir laa tunzilan burmatakum dherigiina yaan la soo dejinin dabka ha saarnaado walaa takhbisunna yaaman la dhajinin oon la muufaynin cajiinakum cajiinkiina xataa ajii'a ilaa aan ka imaado jaabirow kacoo sii hormar dheriga dabka ha saarnaado cajiikal sidiisa ha ahaadee tinaabka yaan lagu dhajinin oon la muufayni ilaa aan imaado wa jaa'a annabiyu nebigii baa yimid sala allahu calayh yaqdumu asagoo soo hogaaminayo soo horkacaya annaasa dadka xataa ji'tu ilaa aan u imid buu dhahay jaabir imra'atii naagtayda dee wuu ka soo horreeyey asaga gurigii asaa iskalo kow asagaa la soo diray markaan xaaskaygii u imid waa kanaada nebi moxamed oo dadkii oo dhan soo hogaaminaya fa qaalat waxay tidhi markay aragtay dad badan oo u soo socdaa bika wa bika bala iyo balaaya kugu dhacday bay tiri bika wa bika balaaya ku aragtay xasaa igu gashay maxaasaan ii yeelaysaa waa jaabir xaaskiisa bika wa bika ayay tiri dad kugu dhacday faqultu waxaan idhi adahay cayn qad facaltu waan sameeyey alladii qulti waxaad i tiri nebigu hay u fadeexayn soo ma dhihin aniga kuguma fadeexaynin tartiib baan rasuulka u tegay sal alla calayh wasalam asagaasaa yeelay asagaa sidaa yeelayaha icayni waxaan idhi qad facaltu waan falay alladii qulti wixii aad i tiri fa akhrajat waxay soo bixisay cajiinan cajiinkii fabasaqa fiihi wuu ku tufay rasuulka sal alla calayh wasalam waa uu ku tufay suubanuhu wabaaraka barakuu ilaahay uga baryey uma ka bacdi camada wuxuu u qasday ilaa burmatinaa dherigeeni dherigii dibka saarnaa ayuu haddana aaday rasuulka xaggii fabasaqa wuu ku tufay wabaaraka ilaahuu baraka uga baryey uma kadib qaala wuxuu yidhi udcuu u yeero khaabisatan muufa dugtooy khaabisa gabar muufada aad u taqaana ilaan dumarka isku mid maaha tuna maantoo dhan xabad bay la jaraynaysa xaydoo dhahaysa ku dhejin gacantay kala soo cararaysaa soo maaha tuna daqiiqadba waxay ku dhadhejinaysaa toban xabo dhagdhagdhag intay siiso way soo bartay tokale way ka kacaysaa tuna maantoo dhan bay fadhisaa way uga dhex dhacdaa su-aasaa uga qalloocataa dumarka iska mid maayo saa darteed buu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam waxaad u yeerataa khaadizat muufadubtoy gabar aad u taqaano muufadubka faltakhdis macaki ha kula muufayseen keligaa ma dubi kartid waa baaquli yariis oo wax yaro cajiin ku jira u daahi maysa jaabirna agtiisa intay qabatay tag tag siinaysaa laakiin rasuulka sal alla calah wasalam wuxuu u tilmaamay intaan yariista ah aragtiday yaraan ka tahay laakiin barakaa ilaahay looga baryay subxaana watacaala orod oo waxaad u yeerataa xaafaddu hadday degan tahay gabar muufa dubtooy ah fal kula walaa oo baahan oo saddex beri aan raashin cunin ay markaa ahaay fa uqsimu billaahi ilaahay baan ku dhaartay la akalu way cuneen kulkoodii way cuneen xataa tarakuuhu ilaa ay ka tageen raashinkii wainxarafuu oo ay ka gaddoomeen wa ina burmatanaa dherigeennii la taqidu waa karayaa kamaa hiya sidiisii markii dabka la saaray suu u karayo u badbadahay uu u leeyahay yidhi kun nin baa ka cuntay kun nin oo baahnayd oo raashin aan cunin oo godqodaayey yaa intay ka dhargeen ay ka tageen waa waxar yar weli dherigii wuu karayaa buu dhahay jaaga ilaahay buu ku dhaartay fa uqsimu billaahi ilaahay baan ku dhaaranayaaye la akaluu way cuneen xataa tarakuuhu wanxarafuu ilaa ay ka tageen oo ay ka gadoomeen wa inna burmatanaa dharigeenniina la taqidu uu karahaya kamaa hiya sidii uu ahaa wa inna cajiinanaa cajiinkeeniina layukhbazu waa la muufaynayaa kamaa huwa sidiisii muufa dubtoydii xataa way dhammayn la'dahay tii muufada shahaadada ku qaadatay sida loo dubo oo loo yeerayna weli way muufaynaysaa wuxuu noo fasirayaa xarfaha ad adag qowluhu qowluhu uu yidhi caradat caradat kudya bidammi lkaafi kutii fasirayaa kaafka oo la godo wa iskaani daal daalkana la sakmiyoo la reebo wa bilyaa'i ya' baa la akhriyaa almuhannaa taxt hoos laga laba dhibceeyey wahuwa qitcatun waa godob khaliidatun adag sulbatun kakan oo min alardi dhulka ka mid ah maxaan ka soo sheegnay gawaan waa dhul gawaan ah macnaha meel dhulka ka mid ahoo adag oo kakan waaye laa yacmalu fiiha alfaas faaska aan looga shaqayn karin waxyaabaha dhulka lagu qodo waalkafiibu asluhu asalka kelimada tallu rami waa taagga bacaadka ah loola jeedaa waalmuraadu huna meeshaan laakiin waxaa laga wadaa saarad waxay noqotay turaaban carro naaciman naacim ah aad u jircan bay noqotay wa huwa macnaa ahiin macnaha isku mid ahiin qur-aankana markaa uu tilmaamaa wuu ku jiraa maalinta qiyaama wa kaanat iljibaalu kafiiban mahiilan bacaad xubmaayo shubmahaya yuu markaa noqonayaa alafaafi alaxajaar waa dhagxaanta allatii yakuunu calayha alqibru dheriga la saaro inta badan saddex dhagax baa la isticmaalaa waa saddex dhagax ama dhagxaan inta dhulka la dhigdhigo idoo kadib digsiga la saaro ama qibriga waa dheriga watadaaqatuu tasaaxamuu ciriirigaa loola jeedaa waalmajaacatu aljuuc waa baahida wahwa bifatxi lmiim miimtoo la kor dhiga waayo waalkhamasu bifatxi ilkhaa'i lmucjama waalmiim kha la dhibceeyey iyo min baa la akhriyaa khamasu aljuuc ayaduna waa isla gaajada wankafactu inqalabtu waan soo gadoomay waaye oo xaggeedan u soo gadoomay wa rajactu waana soo laabtay waaye waalbuhaymata bidammi ilbaa'i ba'da haddii la godo tasghiiru lbuhmati waa ariga yariiska ah wahiya alcanaaq waana waxarta bifatxi alcayn waaddawaaji dawaajin marka la yidhaahdo hiya ayadu allatii tii waaye alifad ku soo dumata albeytka guriga gurigoon bay joogtaa weli ma aysan garin ariga foofahaya inay markaa raacdo assuuq alطacaam macnaha assuuq alطacaam waa cuntada alladii yudca annaasu ilayhi dadka loogu waco zab soo maaha waa cuntada alla bariga ee zabta ah macnaa ina jaabiran qad sunica lana su'ran zab buu sameeyey markaas su'riga waa cuntada dadka loogu yeedo wahuwa bilfarisiya waana luqad farisi ah waxaya hala ay tacaalow kaaliyaa loola jeeda wa qowluha ay tiri bika wa bika bika wa bika markay tiri ay khaasamathu way la dooday wa wasabathu way caysay dhag allah kaa dhigo way ceedaystay allah ku ceedeey macnaha gabadhii way naxday wax yar baa guriga yaala jeeshkana way soo socdaa maxay siinaysaa ceebta inay ku dhacaysaa soo maaha bika wa bikay tiri way la dooday doodayoo wiilkii way caysay liannaha maxaa yeelay ictaqadad waxay gashtay ana alladii midka cindahaa agteeda yaala laa yakfii inaysan ku filnayn cuntada ay haysa inaysan ku filnayn yaa qalbiga ay gashatay laa yakfiihi fastaxyad marka way xishootay gabadhii way xishootay waayo guriga iyadaa loogu yimi wa khafiya calayha waxaa ka qarsoomay maa akrama allahu wuxuu ilaahay ku karaameeyey subxaanahu wa tacaala bihi maadaa nabiyuhu nebiyahu nebigiisa oo min haadihi almucjizati aldaahira mucjizada muuqata ah iyo walaayati albaahira aayaddaa cad way ka qarsoonaatay muufadii yariista ee yasaysay yaa inta kun qof cuntay iidii la siiyey deriskana wax laga siiyey taasaa markaa ka qarsoonaatay gabadha basaqa ay basaqa wa yuqaalu aydan basaqa waa alaaa luqaar waa saddex luqad basaqa basaqa basaqa wuu tufay waa inta waa isku mid camad bifatxi ilmiin ay qasada wuu aaday waay waqadixii ay aqrifii ka soo gur baa loola jeedaa beriga ka soo gur waalmiqdaxatu almiqrifatu waa soo guritaanka miqdax geedka wax lagu soo guran waa layidhaahdaa qarsin iyo qaandada hilibka lagu soo guro iyo ka soo gur waa taqitu ay liqalyaaniha sawtun waa codkaa loola jeedaa karitaanka uu karahayo macnaha ayadoo dadkii cuneen weli erigii wuu karayaa cod buu soo bixinayaa sood karitaan ah wallaahu aclam laakiin ilaahay baa garanaya xaqiiqda iyo sida markaa ay tahay wa can anas radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala abuu alxa abuu alxa ayaa wuxuu ku yidhi liummi sulaym ummi sulaym abi alxa umu sulaym buu qabaa anasna umu sulaym baa dhashay abu alxa laakiin anas muusan dalin anas oo cilmo yar ah ayaa abuu talxa ka sheekaynayo wuxuu yihi adeerkii abuu talxa yaa umu sulaym oo hooyaday wuxuu ku yidhi qad samictu waxaan maqlay sawta rasuulillaahi rasuulka alla codkiisao daciifan daciif ah qofku markay baahida ka badato si fiican xataa uma hadli karo qofku wuxuu wax hadli karaa uu howl qaban karaa markuu raashin cuno markii uu dergo mar allaala marka niyaddiisii dabarkiisa uu istaagu wax ku istaajiyo saa darteed rasuulka codkiisoo daciif ah ayaan maqlay acrifu fiihi waxaan ka aqoonsaday aljuuca baahi inay hayso nebi moxamed inuu baahan yahay fahal cindaki min shay wax agtaada ma yahay nin kasta xaaskiisa si isluub leh buu markaa ula hadlayaa hab qiimo badan buu ula hadlayaa nebi muxamed codkiisa oo daciif ah ayaan maqlay waxaan gartay inay baahi haysee walaalay agtaada waxaan ahaa haa waa haya fa akhrajad waxay soo bixisay aqraasan min shaciiri aqraas dhowr xabo oo shaciir ah waa muufo aqraasan muufo bay soo bixisay oo shaciir laga sameeyey xabad inay suuragal uma kabacdi akhadad waxay soo qaadatay khimaaran khimaar laha aydu ay lahayd khimaarka waa midka dumarkay madaxa saartaan falafat ilkhubs muufadiibaa waxay ku duubtay bibacdihi khimaarka qayb ka mid ah uma kabacdi dasathu waxay gelisay taxta hawbii maradayda hoosteeda waraddatanii way ku soo celisay bibacdihi marada inteedii kale maasha allah macnaa way qarinaysaa waxay soo qaaday garbasaarta bay muufada uga duubtay dhinacii muufada ay uga duubtay anas maradiisii hoos bay gelisay dhinac soo sooma kalena sidii qof maro duubanaya oo kale yay saas ugu soo duubtay gabdhaha saxaabiyaadka gabdho cajaa'ib badan caqli badan haddana si fiican marka wax u tasarufaa habka ay u samaysay hab cajiib badan wa hoosay gelisay maradiisaa markaa ugu soo duubtay waraddatnii bibacd uma kabacdi arsalatnii waxay ii dirtay ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa sal alla calah wasalam fadahabtu bihi waan la tegay buu dhahay muufadi fawajadtu waxaan helay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam jaalisan fadhiya fi lmasjidi masaajidka wa macahu annaas dadna ay la fadhiyaan faqumtu calayhim waan kor istaagay allahu akbar xabadbuu buu wadaa hadduu u geeyo dad badan baa jooga xataa ciyaalka yar yarkee saxaabada caqliga isticmaalayaan fiiri waxa uu isticmaalayo anas ibni maalik ma fakaraayo labaatan jir iyo soddon jir maanta jooga waxay kaga dhegan tahay keliya waxaan qiimo lahayn amaa anas ibni maalik xataa looma soo sheegin oo lama dhihin haddii riwaayad qaarkood ay tilmaamayaan waa suuragal lama dhihin saa samay waa yimid wuxuu arkay nebigii oo dad la fadhiyaa fa qumtu waan istaagay buu yidhi calayhim korkooda saasuu istaagan yahay fa qaala lii rasuulu llah rasuulkii allah wuxuu ii yidhi arsalaka abuu alxa ma abuu alxa ku soo diray arsalaka abuu alxa ma abuu alxa ku soo diray faqultu nacam haa haa fa qaala aliطacaamin cunto muu kula soo diray cunto miyaad wadaa fa qultu nacam haa faqaala rasuulu ullahi sal allahu calayh wasalam quumuu soo istaagaa la yidhi intii meesha fadhisay waa la soo kiciyey quumuu istaaga fanala way soo tageen wanalaqtu anna waan la soo tegay bayna aydiihim hortooda waa anas xabadii muufoodaa weli anigana hortooda ayaan soo socday buu yidhi xataa ji'tu ilaa aan u imid abaa alxa fa akhbartuhu waan u sheegay waa baxay aabbo waan dul istaagay waa iska aamusay nebigu wuxuu yidhaha abuu alxa maa ku soo diray haa aan idhi cunto muu kula soo diray haabaan idhi kulli wuu soo kiciyey anna waan soo baxay faahbartuhu waan u sheegay faqaala abuu alxa wuxuu yidhi yaa ummu sulaym ummu sulaymee maanta waa la ceebaysan yahay qad jaa'a waxaa yimid rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam binnaasi buu la yimid dadkii walaysa cindanaa agteennana ma aha maa nucimuhum waxaan ku quudino wax aan siina nebi moxamed iyo dadka la socdana ma hayno faqaalat waxayhu aclam allahu akbar imaan iimaan baa heerkaa laga gaara hawelweli ilaahay rasuulkiisaa garanaya war bax orodoo baxda bax soo qaadi dayn soo qaad ma jirto allah warasuuluhu aclam ilahi baa loo bandhigay subxaana wa tacaala ilaahay ayaa talada loo dhiibtay dumar iimaan leh ilaahay baa talada loo dhiibtay dumar khayr badan ilaahay baa talada loo dhiibanaya subxaana wa tacaala oo musuleyneen rasuulkii waa kan ee dadna way la jiraan wax aan siinana ma hayno maxaan samaynaa qaalat allaahu wa rasuuluhu acla fantalaqa wuu tegay abuu talxa macnaha bacdamaa la soo socdo waa inuu albaabka u hortagay soo maaha inuu albaabka uga hortago fanalaqa wuu tegay abuu talxa xataa laqiya rasuul allah ilaa rasuulkii uu la kulmay sala allahu calayh wasalam macahu abuu talxuu soo raacay xataa dakhala ilaa ay guriga soo galeen faqaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi hallumii la imow maa cindaki waxaa agtaada ahaaday yaa ummu sulaym ummu umu sulaym ha cabsanin wax kasta oo agtaaga yaala ama ha yaraato ama ha badnaada keen buu dhahay nabiga sal alla calay wasalam fa atat way la timid bidalika alqubsi muufadii anas waday fa amara bihi rasuulku wuxuu amray sal alla calay wasalam in la jejebiyo fa futta waa la futiyey waa la futiyey macnaha waa la jejebiyey xabadii muufada ahayd waa casarat waxay ku dhibcisay calayhi korkiisa umu sulaymna cukatan cukad bay ku dhibcisay cukad ayay markaa ku dhibcisay cukada waa weel ka samaysan maqaar wuu wareegsan yahay inta badan waxaa lagu shubtaa subaga iyo malabka iyo wax noocaas oo kale ah weelkee noocaas ahaa waa qumbe yaa intay soo qaaday oo ay ku jirta waxoogo subag ah cukad cugfad bay ku dhimcisay faadamathu iidaan bay markaa uga dhigtay kastii saliidda ahayd ee ku jirtay cukadii yay iidaan uga dhigtay iidaan bay markaa uga dhigtay uma kadib qaala wuxuu ku yidhi raashinkii fiihi raashinkii dhexdiisa rasuulkii allah sal alla alay wasalam maa shaa allah wuxuu ilaahay doona an yaquul inuu yidhaahdo maxaa laga wadaa wuu ku akhriyey wax buu ku akhriyey rasuulka sal ala alay wasalam ilaahay buu baryay ilan waxaan horey u soo marnay wuuna ku tufay ilaahna dacu uga baryay subxaana watacaala baryo alle ayuu sameeyo waxbuu ku dul akriyey uma kadib qaala wuxuu yidhi nebiga licashratin dadka bannaankay taagnaayeen nebigii abuu talxa gasaa soo galay markii muusadii la futiyey ee la googooyey kista saliid ahaydna kor looga shubay toban soo geli buu dhahay nebiga faaadana lahum waa loo idnay faaakaluu way cunin xataa shafacuu ilaa ay dhargeen uma kharajuu way baxeen uma qaala idan licashara in toban kale u fasax faadina lahum faakaluu xataa shabicuu ilaa ay dhargeen uma kharajuu way baxeen uma qaala idan licasharatin toban kale faadina lahum waa loo idmay xataa akala alqawmu kulluhum ilaa qoomkii dhammaan ay cuneen cunitaan keliya ma toddobaatan nin bay ahaayeen aw amaanuuna ama siddeetan muttafaqun calayh siddeetan bay markaa ka koobnaa famaa zaala ilaa dakhala ilaa wuu galay faakala wuuna cunay xataa shabica ilaa uu dhargay uma kabacdinaa hay haya uma kabacdinaa hayaha faidaa hiya miluha uma kadibna hayahaa haya-ahaa macnaha wuu isku keekeenay waaye ilan waxbaa dhacaaya waxbaa saxankii ku haraaya waxbaa gees aadaaya wuu isku keekeenay rasuulka wuu isku duway wuu isku soo tootoosiyeyoo wuu soo ururiyey fa idaa hiya miluhaa waa sidii xiina akaluu minha markay cunaayeen markay cunitaanka bilaabayeen si weli maraayahay wa fii riwaayatin warin kale waxay ahayd faakaluu casharatan cashara toban toban bay u cuneen xataa facala daalika ilaa uu sidaa yeelay rasuulka toban toban uu u soo geliyey amaaniina rajulan siddeetan nin uma kadib baa akala alnabiyu nebigu uu cunay sala allahu calayh wasalam bacda daalika markaa kadib intii oo kale kala wuu baahnaa margaxdaasna waanu ka soo hadalnayo waa doorka loogu talagalay qofka qofka hogaaminaya madaxweynaha culimada doorkoodaa sidaan ah waa inuu intuu macawis xirto dadka baahan uu u qayqaybiyo dadka baahan uu wax siisiiyo kadib wixii soo har asaguu markaa cuno haddii ay wax soo hari waayaanna waxa qabaaya inay madaxda iyo culimmadu noqdaan laakiin aysan noqon agoonta dumarka yaryarka iyo waayeelada dadka ah, taqaanaa sarsareeya mucaawinaa la keenaya ayagaa ugu horeeya waxbaa la keenaya shiiciya u horeeya waxbaa la keenaya maskiinkii agoonkii ducafadii danyartii way baahan yihiin rasuulka sal alla calayh wasalam maxay tilmaameen caloolkiisa dhagaxa ku xirnayd waa yimid asagoon saxaabadiisii cunto siinin wallaahi inuusan afka gelinin sala allahu calayhi wasalam fiiriya riwaayadan dambe uma akala annabiy kadib buu rasuulku cunay bacda daalika markaa kadib waa markay siddeetan nin quuteen oo ilaahay subxaana wa tacaala uu dharjiyey oo ay baxeen kadib buu rasuulku cunay sala allahu calayh wasalam cumaraa waqhtigii ramaadka abaartii adag jirtay intuu mimbarka istaagay asoo khudbaynaya calooshuu qaylisay baa la yidhi ila shalayna waxma cunin xalina ma cashayn saakina ma qadayn haddana qudbuu akhrinaya calooshu markay saa u baahata dhawaaq baa ka yeela juuq baa dhacda waxbaa ka qayliya jiiq bay tiri ummaddii dadkii baa maqlay jucjuclay buu yidhi caloole ama ha jucjuclayni wallaahi inaan xabad timira kugu ribayn ilaa ay muslimiintu dhargaan madax xeerkaasa markaan helno yaa ilaahay subxaana watacaala dhibaatada iyo mashaakilka naga bixina laakiin wax walba anay igu fiican yihiin wax walba aniga waay maantay xaalku meeshaa marayso horumarna la gaari maayo khayrna la gaari maayo wax kasta oo dhibaato badanna waa lagu sugnaana xaaladda noocaas waxaa horumar iyo khayr iyo wanaag lagu gaaraa waxay tahay waa mar allaala marka daacadda iyo cadaaladda iyo sinaanta umadda wax loogu maamulo xukunku hadduu xukun daaquud yahay meesha dadka wax lagu xukmina hadduusan kitaabka ilaahay ahayn laakiinse ay cadaaladi jirto qof kastana xaqiisa la siinaayo waa suuragal inuu waaro xukunka inuu sii jiro waa macquul laakiin xataa haddii ilaahay kitaabkiisa lagu xukminaa la yidhaahdo haddana cadaalad la waayo ummadda loo kala eexdo kii gar lahaa aan gar la siinin kii gargara ku jiraan gargaradiisa la saarin inuu waaro xukunkaa u badan maayo saa darteed baa rasuulku uu cunay markii ugu dambaysay wa ahlulbeytna way cuneen wa tarakuu waxay ka tageen su'ran hanbay ka tageen suurada waa reereebka weli waxbaa ka harharay waa wa fii riwaaya uma afdaluu waxay ka tageen oo ka soo haray maa balaquu wax gaara jiiraanahum dariskooda muufadii yarayd intii dadkii cuneen nebigu cunay ahlu beytkii cunay hambaa ka soo hartay deriska markaa la gaarsiiyo wa fii riwaaya can anas qaala ji'tu rasuula allah rasuulkii allaan u imid buu yidhi anas yowman maalin fawajadtuu waxaan helay jaalisan asagoo la fadhiya maca asxaabihi asxaabtiisa anas baa haddana qaatay hadalkii anas baa maanta soo arkay anas ayaa soo arkay marna abi tulxa soo arkay marna rasuulka sal alla calayh wasalam riwaayadii horena jaabir baa gurigiisa ku soo laabtay canugan war iskaa fiiriya nebi maxamed sida loogu gargaaraya fiiriya sida loo jecel yahay sala allahu calayhi wasalam looma kala harin rag iyo dumar waayeel iyo cirool ku yaroo hadda dhalay iyo ku kale wa fii riwaaya can anasin qaala ji'tu rasuula allah rasuulkii allaan u imid yowman maalin fawajadtuhu waxaan helay jaalisan asagoo la fadhiya maca asxaabihi asxaabtiisa micigooda waqad casaba uuna ku xiray badnahu calooshiisa bicasaabatin calal calal mar intuu soo qaaday yuu nebigu caloosha ku xiray horaan usoo taban qof markii baahidu ka badato ama bogga dhulka lagu riixaa amase waxaa lagu xiraa maraa lagu xiraa markii xoog kaaga sii doonato dhagaxaa la geliyaa dhab baa lagu siiyaa waxoogaa waxaad dareemaysaa wax yaroo dhaqdhaqaaq ah saa darteed calooshiisa casaabad buu ku xiray calal faqultu waxaan ku idhi libacdi asxaabihi asxaabtiisa qayb ka mid ah lima casaba rasuulu ullaahi sala alla wasalam batnahu muxuu nabiga caloosha u xirtay waa yar ma yaqaana baahi ma arkin weli wuxuu yidhi muxuu rasuulku caloosha u xirtay faqaaluu waxay ii dhaheen min aljuuci baahi daraadeed baahi buu rasuulku caloosha la xirtay fadahabtu waan soo baxay ilaa abi talxaan u imid wa huwa abuu talxana zawju umu sulaym umu sulaym ninkeedii waaye binti milxaan faqultu waxaan ihi yaa abataahabow ilaa isla aabiisaa hooyadiisu markaa qabaa qad ra'aytu rasuul allah rasuulkii allaan arkay sala allahu calayh wasalam casaba xiray rasuulkii ilaahay ayaan arkay oo xiray macnaha batnahu calooshiisa bicisaabatin maro ku xidhay ama calal fasa'altu waxaan weydiiyey bacda asxaabihi asxaabtiisa qayb ka mid ah faqaaluu waxay ii dhaheen min aljuuci baahi darteed buu rasuulku u xirtay fadakala abuu talxana wuxuu u galay calaa ummii hooyaday oo muslin ilan iyo waxyaabaha raashinka iyo gabadhaa looga dambeeyaa inuu iska baxo oo sokorta qof u shugo iyo wax noocaa samay waa in xataa haddii aad guriga adi leedahay sokortii aad keentay oo barkii aad soo gaday haddii albaabka la soo garaaco deris yidhaahdo waxbaan u baahannahay waa inuu gabadha u wacaa waa inuu dhaho deriskaa kuu taagan sokor bay doonayaan walaale macnaha waa ixtiraam waa kala dambayn shay kas waxbaa qof baa looga dambeeya wax walba waxbaa looga dambeeya saa darteed baa intuu iska baxo ragga qayb ka mid ah waa soo qaadaya waa soo qoraya waa dhib kuma sugna qada iskale laakiin waxaa sharaf u ah sharaf u ah gabadha muslimada ah arrintaa in lagu sameeyo ilaal walaali waxbaa yaala hadday dhacdo xataa deriskii wax haayo wixiina ay yaalaan xataa hadduu la munaaqashoonayo hadhow uu la munaaqashoono ilaa sababtay ugu diidda ayadaa garanaysa sababtay may u tiri ayadaa taqaana marka xaaladda noocaas ahaa la kala dambeeyaa waa la is ixtiraamayaa waa la kala mataqaanaa amar qaadana hooyaday buu u galay aabbana fadakhala abuu dalxa calaa ummi faqaala muxuu ku yidhi hal min shay wax ma haysaa wax ma haysaa qaalad nacam cindii kisarun gobolo oo min kubsin muufa ah wa tamaraat iyo dhowr xabo oo timir ah jabjabkoo muufaa yaalay tiri iyo xabad xabadoo timir ah faidaa jaa'anaa hadduu noo yimaado rasuulka allah sal allahu calayh wasalam waxdahu keligii ashbacnaahu waan dherjin karnaa keligii hadduu yimaado muufadan jabjabkii timirtaan intaan ku siino yaa nebigu ku dherjin karnaa wa in jaa'a aakharun macahu nin kale hadduu soo raaco qalla canhum waa ka yaraanayaa hal qof wuxuu cuni karo waaye hal qof wuxuu qaadi karo waaye nebi muxamed keligii hadduu noo yimaadana waanu dhoojin karnaa haddii dad kale ay soo raacaan xataa hal qofoodna dalla canhum xaggooda waa ka yaraanayaa wadakara tamaama alxadiidi xadiidka tamaamkiisii ayuu sheegay iyo intii aan markaa markaa soo marnay intaanoo dhan maxay noo tilmaamayaan marka baabka maxaanu ka faa'iidaysanay oo darsi aanu ka baranay waa shay aad yaad u cajiib badan in laysku barbardhiga saxaabadii iyo nebiga sala allahu calai wasalam noloshii ay ku noolaayeen iyo noloshaan maanta ku jirno noloshii adkayd baa diin lagu oogayoo rabbi lagu caabudayo diin lagu difaacayo jihaad lagu galay nolol baahi badan nolol dhib badan nolol rafaad badan nolol xalooshu ay tilmaantay in dhagax lagu xirto nolol eh, xabad muufa ah ee ilaahi subxaana watacaala barakiimaan uu ugu daray xabad xabad timir ah ayaanu soo marnay inuu saxaabigu u qaybin jiray waa dhuuqdhuuqaynay buu yidhi dhiinka marka afka uu noo soo galo yaan biyo ku cabi jirnay calayn baa la qasana waa la cuni jiray safka safka horaa lagu jiraa salaada ribo lama cunaayo waxyaaba kale lama isticmaalaayo maanta intay kibirkii wixii naga wada batay diintii ma laha salaadii ma laha qur-aan akhris ma laha meel kastana way taalaa bahasha xaaraan ha ahaata haddii la doonay wadakara tamaama alxadiid xadiidka tamaamkiisii ayuu markaa xusay ayadoo saas ay tahay maxaa loo baahan yahay haddana qanaaco xafaaf dhowrsanaan nolosha dhexdhexaad laga dhigto baryaha iyo tuugsigana in badan in layska daayo baab noocaasoo kale ayaa noo imaan doonaa laakiin waa inuu duruusta dambe haddii rabbi idna subxaana wa tacaala allah xaqan waxaan ka barinayo xaqana na waafajiyo daacadii diintan ilaahay noogu sugo subxaana watacaala xoolaha dhibaatadooda inuu ilaahay naga badbaadiyo hadduu noogu talagalay inaan helnana inuu nooga dhigo kuwaanu ku fasahaadin haddii fasahaad ay nagu noqonaysa ilaahay naga hayo subxaana wa tacaala waay wax diintana naga fidnaynayaan dhibaato fara badan ayay leedahay nebigaa in badan ku ducaysan yidhi allaahuma laa tajcal iddunya akbara hammina walaa mablaga cilmina ilaahayow hamigeena kan u uwan adduunkaa ka dhigin cilmigeena meeshaan ka gaarnayna adduunka ha ka dhigin ilaan dhibaato waay waa mashaakil aad iyo aad uweyn rasuulkaa ku ducaysan jiray ilaahayow nooga dhigin hamigeena kan u weyn adduunka waayo maanta hammigeenna kan u badan adduunkuu noqday markaasaa aakhiro la hilloobay ilaah subxaana watacaala towfiiqda hana waafajiyo ragga kheerkii wanaaga ku socdayna jidkoodii suluugooda ilaahay hana waafajiyo risqiu ilaahay dhoon risqi waa u waasiciyaaye una waasiciyana kuwii khayrkuu adeegsada allah nooga dhigo qofkuu doona wuu ku ciriiriyaaye hadduu nagu ciriirina kuwa sabra u dulqaataa qadaac la yimaadaa rabbigood u ogaadaa xikmaddiisana aaminaa rabbi ha naga dhiga subxaana watacaala gabdhaha muslimaadka ahna in badan ha ku daydaana saxaabiyaadkan diinta saas ugu soo halgamay deganaanta muujiyey ayagoon waxaysan guryahooda wax ka bixiyey waa shay muhiim ah waa la dagaalamaa maanta dhibaataa la galaa maanta waxa lagu dagaalamaa way qaadatay iima qaadanin waa cunnay iima cunin aabbaha baad u dirtay bishaan keeg aabbaheedaa loo diraa maanta hooyaa loo diraa waxaan la istilmaamaya xataa ama xoolaha noocaasa allaahu aclam sida ay markaa yihiin saa darteed aad ha loo dadaalo ilaahayna ha laga baqo subxaana wa tacaala gowdhaha muslimaadkau iimaanka aad iyo ugu dadaala qanaacadana ku dadaala ilaah subxaana wa tacaala wuxuu idin siin doonaa iimaan raasid ah adduunka wax allaal waxay idinka tagana khayrkii wanaagu ilaahay idinkugu bedeli doonaa rabbi subxaana wa tacaala waxaan guryiina idinkaga rajaynaya inuu idinkaga dhigo guryo iimaan iyo baraka leh risqi waasaca waa xalaala ilaahay guryihiina ha ku camino guryana shari shaydaan allah idin idinkaga xijaabo rabbi subxaana watacaala kuwii qanaaco qaata allah idinka dhigo raggii dumarka isqaba kuu isjecelo kala dambeeyo amar kala qaatana allah kalaahi towfiiq wallaahu subxaana watacaala